لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخصومات cashirkeenu u dambeeyey xadiidkii u dambeeyey baa bacd اlkhwa alakh axmed uu leeyahay waxaan ka boodnay laba sadar ama hal sadar iyo nus xadiid cabdullaahi bn cumar radia allahu canhuma anahu samica rasuula اlahi sal slm yaquul kulkum raacin wamas-uulu can raciyatihi falimaamu raacin imaamka ama mid caam ha ahaado ummadoo dhan hogaamiyaha u ah ama meel gaara ah, mas-uuliyad ka yar midii weyneed ha ahaato isaguna waxbaa la raaciyey oo shaqaa loo diray oo xil baa la saaray wamas-uulu wahuwa mas-uulu can raciyatihi wاrajulu fii ahlihi raacin ninkuna reerkiisaa la raaciyey tarbiyada ehelkiisa iyo nafaqadooda iyo noloshooda arrimahaas oo dhan baa xilkaas loo dhiibo qawaam waaye wahuwa mas-uulu can raciyatihi raciyadiisaasna waa la weydiin doonaa wاlmarأaةu fii beyti zawjiha raaciya halkaasaan ku dhacnay saasaa la yihi marka waana iska fududiya alxamdu lilah bismi اllahi الرaxmaan الraxiim kitaabu اlkhusuumaat doodihii buu ku saabsan yahay labada qof dhex maraayey ama maal ha ku doodaano ha isku qabtaano ama macno kale oo dhex maray ha jirto iyo mabaadi iyo afkaar iyo wax ra'yi oo isku khilaafeen labada qof dooda dhex maraysa ayaa laga hadlayaa iyo wixii markaa shareecadu ay ka maartay tiri qaala musanifu baabu maa yudkaru fi lishkhaasi wixii laga sheegay buu ku saabsan yahay fi lishkaasi istaajinta ishkaasku waxaa weeyaan naqlu lkhasmi min mowdicin ilaa mowdic qofka dooda wata oo meel intii laga qaado meel kale la geeyo ama iiqaafahu amaama alqaadi in qaadiga hortiisa lasoo taago ayaa ishkaas la yidhaahdaa oo la yidhahdo ninkan aan ishaysanaayna kala bixi lasoo qabto taasuu marka ka wadaa waalkhusuumati wa baabu alkhusuumati dood dhex martay bayna almuslimi qof muslim ah iyo wlyahuud yahuud yani xadiidkay ku timid saasuu hadda musanifka u keenay doodu muslim iyo muslim waa dhex mari kartaa muslim iyo qof aan ah muslimayn oo gaalana waa dhex mari kartaa wey qaala xadaanaa abulwaliid abulwaliid adayaarisi hishaam bin cabdilmalik qaala xadaanaa shucbat bn xajaaj alwaasitiy abulbistaam qaala wuxuu yihi cabdulmalik ibnu maysar ahbaranii ah. marka waxaa weeyaan waa taqdiimu raawi can isiiqa wayna dhacdaa way yartahayse way yartahay way yar tahay qaala cabdulmalik ibnu maysara akhbaranii waxay ahayd sida uu ku socon jiray akhbaranii cabdulmalik ibnu maysara inuu dhaho akhbaranii cabdulmalik ibnu maysara marka cabdulmalik ibnu maysari raawiga buu hormariyey siiqatii siiqadii siiqatu riwaayada aheed uu kaga warinayey waxaa la yidhaahdo siiqat اladaa ayuu marka dib udhigay dib u dhigay akhbaranii buu dib u dhigay marka waxay ahayd qaala wuxuu yihi shucba ahbaranii cabdulmalik binu maysara saasay ahayd sida badan tanna way dhacdaa way dhacdaa oo cabdulmalik binu maysarata ahbaranii ii waramaye qaala wuxuu yihi samictu nazaal ibnu sabra ayaan maqlay oo samictu qaala isagoo yihi samictu cabdallaahi baan maqlo yaquulu leh samictu rajula nin baan maqlay qara'a akhriyay aayatan aayad samictu aan maqlay aayaddaas baa min anabiyi nabigaan ka maqlay khilaafahaa aayaddaas uu ninkaa akrinaayo nabigaa ka maqlay wax khilaafsan suu u akrinayo si khilaafsan baa nabiga ooga maqlay ah, samictu rajulan qara'a aayatan aayad akriyey aayaddaasoo samictu ka maqlay min anabi sal slam khilaafahaa siduu ninkan u akrinaayo khilaafahaa khilaafa qiraa'atihi aayadda uu ninkan akrinaayo si khilaafsan siduu u akriyey yaa nabiga oga maqlay alayh salaam hadda ka hor fa akhadtu ninkii baan gacanta soo qabtay buu li cabdullahi bn mascuud faataytu bihi rasuul allah dood baa dhex martay nabiga calayh salaatu wasalaam uu usoo kaxeeyey soo kac buu yidhi ishkaas baabu maa yudkaru min alishkaas sidii weeyaan waa nabiga lasoo hortaagi rabaa faahadtu biyadii faataytu bihi rasuul allah nabiga calayh salaatu wasalaam baan oola imaaday faqaala nabiga wuxuu yidhi mid walba markuu ka dhagaystay oo barkaloo akri karoo akhri kilaakumaa muxsin buu yidhi nabiga calayh salaatu wasalaam labadiinaba waad wanaajiseen qaala shucba wuxuu yidhi adunnu waxaan u malayn qaala inuu yidhi ee laa takhtalifu iskhilaafina faina man kaana qablakum dadkii inaga horeeyey ikhtalafuu intay isku khilaafeen diintii yay ku halaagsameene khilaafku sidiisuba halaag buu keenaa marka war ha iskhilaafina ummadihii inaga horreeyey khilaaf baa halaagay taasuu nabi sala allah alay slam ku daray gaar ahaan khilaafka ku saabsan qur-aanka iyo usuulu shareeca iyo mabaadida diinta iyo caqaa'idka ku saabsan arrin aad iyo aad culus weeyaan marka ha isku khilaafina qur-aanka fahamkiisa iyo lafdigiisa midna ha isku khilaafina laa takhtalifu faina man kaana qablakum ikhtalafuu way iskhilaafeen fahalku way hagsameen xadiidku wuxuu qarinayaa asal min usuuli اlqadaa qaadiga aadaabta laga rabo usuusha aadaabta ayada waxyaalaha u waaweyn waxaa ka mida anlaa yaqdi اlqaadi xataa yastamica alaakhar markuu ninka mudaciga wax sheeganaayo uu qaadigu u imaado inuuna dilba xukunka ridin nabiyullaahi daawuud baa lagu canaantay calayhi salaatu wasalaamu calaa nabiyina marka in qaadiga markuu qof uu maqlo warkiisa si kastaba ha u calaacalo oohin iyo ilin kasta hadduu raba kusoo istaagto nabaraha ka muuqdaano qofkaa hadduu hadlay ka kale laga sheegana mudaca caleyhigana waa in la dhegaysta asagana marka waa kuu nabiga alay salaam cali ku yidhi markuu baraya qabaha uu diraayey ha xukumin qofka labaad odoon dhegaysanin sidaasaa inaad xukunkii haleesho owlow ah axra xukunka markaasuu kuu cadaanaya marka nabiga alay salaam wuxuu yidhi bal kii la waday marka uu kii wax waday u dhegaystay kii kan la yihahd nan bal akhri bal adnan akhri wuxuu sheegayaa dhegayste markaasuu nabiga alay slam wuxuu yidhi wax laisku khilaafaba meesha ma yaallo maxaa yeelay qur-aanku intaasoo qira'a ku bannaan qiraa'aadka asagaa mid kamida ah maadna akhrisay adna mid kamid aad akhrisay intaa weeyaan qaala xadaanaa yaxya binu qazaca qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdin can ibrahim bn shihaab azuhri can abi salamata wa cabdiraxmaan alacraj hurmuskii weyaane can abi hurayrata radia allahu canhu bay ka wariyeen labaduba laba taabici wey qaala wuxuu yidhi abu hurayra radia allahu canhu saxaabiga istabba rajulaani laba nin baa caytamay waa isdhaafsadeen midna midka kale wax ka sheegay rajulu min almuslimiin nin muslimiinta kamida iyo wa rajulu min alyahuudi nin yahuudda kamida ansaari buu ahaabaa midka muslimka ah riwaayaad qaar culamada ka mid waxay dhahaa ay soo naqliyeen abubakar buu ahaa laakiin rajulu min alansaar inuu yahay xadiidkaa kugu imaan doonta mararka qaarkood waa la idlaaqi karaa muhaajirka ansaar mafhuumka caamka ah, oo nusrada iyo gargaarka ay saxaabadu dhammaan muhaajir iyo ansaariba nabiga erab istaageen macnaha wuu soo wadagalayaan laakiin haddii la idlaaqo waxaa mustalax caleyhi oo laisku yaqaanaa ansaari waxaa la dhahaa muhaajiriinta kuwa aan ahayn ee madiina lagu yimid marka laba nin oo mid muslim iyo mid yahuudi ahaa caytamay oo iscafxumeeyey faqaala muslimu muslimkiibaa wuxuu yihi intuu dhaartay wladii istafaa muxamada cala alcaalamiin ilaah waxaan ku dhaartay muxamed calayhi salaatu wasalaam doortay cala alcaalamiina ka doortay maasi wallah wax allaala wix ilaahay ka soo haray makhluuqiisa oo dhanba waxaa laga doortay nabi maxamed allahaasaan ku dhaartay allahaa doortay ayaan ku dhaartaye sifa min sifaati illahi baan ku dhaaranayaa doorashada alleh uu muxamed doortay inaan saas marka wuxuu ku dhaarnay maalubal bu ii sheegay ah, inaan waa ku yeeli ama sidaas aan noqon ama sidaa aan yeel amaana kaa yeel waxbuu ku dharraaciye marka siiqadu dhaarta u isticmaalay waxay noqotay wladii istafaa muxamada cala alcaalamiin faqaala alyahuudiyu baa isaguna dhaarto wuxuu yidhi waladii istafaa muusa cala alcaalamiin ilaahygii nabi muuse ka doortay caalamka dhammaantiis ka doortay yaa ana ku dhaartay bu isaguna yidhi farafaca almuslimu muslimkii markiiba wuxuu kor u qaaday yadow gacantiisa uu baaciyey cinda daalika oraahdaas gadaasheen agteeda markuu hadalkaa afka ka soo bixinayayba gacantaa saaran faladama wajha alyahuudiyi yahuudiga wejigiisibuu ka dhurbaaxay oo ku dhuftay fadahaba alyahuudiyu yahuudigii baa caraboo tegey ila nabiyi sala allahu calayh wasalam buu u tegey fa ahbarahu wuxuu u sheegay bimaa kaana wixii qabsaday oo dhacay min amrihi amarkiisi iyo wa amrilmuslimiin wixii dhex maray iyo garaacii iyo dhurbaaxadii la dhurbaaxay tii buu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam ninkaas asxaabtaada i waxaasaa lagu dhurbaxay buu yidhi fadacaa wuxuu u yeeray anabiyu sal اlahu alيه wasalam almuslima qofkii muslimkaa buu u yeeray yahuudi baa tahay soco lama dhihin maxaa yeelay cadaaladda iyo xukunka shareecadu dhammaan waa haweeyaan waa loo wada siman yahay haddee qabaa ay imaato kanna waa loo yeeri kanna waa la qabani qof walbaba xukunkiisaa la marinayaa marka nabiga calayh salaatu wasalaam kii kalu u yeeray fasa'alahu can dalika arrinkiibuu weydiiyey oo wuxuu yidhi war waxaasaa laga soo sheegayaa fa akhbarahu waa sheegay ah faqaala nabiyu sal slam yani faakbaru wuxuu u sheegay sidaa inay jirto waladii istafaa muxamadan cala alcaalamiin markaan iri bu wuxuu waladii istafaa muusa cala alcaalamiin markaasaan garaacay rubaaxay buu yidhi faqaala nabiyu sal ly slam baa wuxuu yidhi laa tukhayiruunii hakhayr badnaysiinina oo hay fadilina bay ka dhigan tahay riwaya kaas o han laa tufadiluunii laa tukhayiruunii ee hayga dhigina kuka khayr badan calaa muusa nabi muuse nabi muuse mid ka khayr badan haygu magacaabina oo hayga fadilina faina annaasa dadku yascaquuna way suuxi doonaanoo way maqshi iyo way miirdoboolmi doonaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo fa ascaqu markaasna ana suuxaya macahum dadkaa suuxay ee dhacay ee miir daboolmay ayaan ku jiraa fa akuunu waxaa noqonay awal man yufiiq qofka u horeeya ee soo baraaruga ayaan ahay buu nabiga calayh isalaatu wasalaam markii sacqigaa iyo dhawaaqaas u yeedho la daato qofka u horeeya soo faidaa muusa nabi muuse calayhi salaam oo baadishun haya baan arkaya jambal carshi carshiga dhinaciisa qawaa'im alcarshi baa imaan doonta kacbada qawaa'imteedii camuudgeeda tiirasheedao kale waxa ayaa loola jeedaa muuse saa ugu dhegan unbaa indhaha kala qaadi buu leey falaa adri ma akaana inuu muuse ka mid ahaa fii man saciqa dadkii intay suuxeen oo daateen oo dhaceen faafaaqa afaaqa inuu uu soo miirsaday qabli hortay aw amase kaana inuuba yahay muuse miman dadkii istana allahu ilaahay uu soo reebay dadku ilaahay soo istinoodo soo reebay inuu yahay labadaasaan kala garan lahay buu marka xadiidkan asagaa ah marka koobaad nabiga calayh الsalaatu wasalaam laa tukhayiruunii calىa muusa ama laa tufadiluunii calى اlambiyaa ambiyada haiga fadilina ama iga khayr badnaysiinina waxaa culimmadu ay ku fasireen waa min baabi tawaaduc min rasuuli الlah nabigaa tawaaducaaya oo naftiisa hoos u dhigaaya saxaabada ambiyadaas iyo walaalihiis buu u tawaaducayaa waa lagu fasiray maahe waa intaa nabiga loo sheegin inuu yahay sayidu waladi aadam fi saxiix muslim inuu yihi ana sayidu waladi aadam walaa fakra ayaa sugnaatay oo intaan loo cadaynay nabiga sala allah aleh wasalam waa la yidhi ama wuxuu ka hadlayaa nabiga calayh salaam takhyiirka iyo tafdiilka in ambiyadu ay kala fadli badan yihiin tilka rusulu fadalnaa bacdhum calaa bacdin qur-aankaba ilahay ku sheegay ee waxaa hadda uu ka hadlaya nabigu wuxuu diidan yahay waxaa weeyaan tafdiilun yuؤaddii tanqiisa almafduuli calayh qofka nabiga waa laga fadli badan yahay laleeyahay ee nabi maxamed baa ka fadli badan laleeyahay haddii midkan laga fadli badan yahay ee la sheegaayo loola jeedo in lagu nusqaamiyo oo lagu ceebeeyo oo ceeb looga dhigayo taasuu diidan yahay nabiga sala allah alay wasalam hadday tahay keliya in fadaaisha ambiyada laga hadlo nabi walba iyo wuxuu ilaahay khasaaisoo siiyey iyo nabi walbaba wuxuu ilaahay ku fadilay taa wax dhibaataa ah male laakiin haddii markay nabiga la fadilaayo kii kalena la liidaayo oo muuse la liidaayo nabi maxamed alayh salaam marka la magacaabayo fadligiisa taasuu diidaya rasulka sal la alay wasalam meesha ma jirto wax liidan ee waxaa weeyaan fadliga iyo darajaad baa jirta darajaat hum darajaatun cinda allah ayaa jirta ee waxaa weeyaan lama naskhaamin karo taana waa lagu fasiray qodobka kale xadiidkan faina الnaasa yascaquuna ywma اlqiyaama faascaquu macahum maalinta qiyaamo yay dadku sacqi ku dhacayaan oy suuxayaan dhaanayaan lafdiga asaga ah sacqigaasi waa goorma waa mawqifka yowma alqiyaama la taagan yahay mawqifka maalinta qiyaama la taagan yahay weeyaan sababtana waxaa weeyaan sacqiga keenayso ilaahay subxaanahu wa tacaala baa tajalli samaynaya khalqigii iyo maxsharkii buu isku muujinayaa tajali waxaa soo aroortay xadii faida tajala allahu lishayin min khalqihi khashaca lahu hadduu ilahay khalqigiisa wax kamidoo ah isku muujiyo waa khushuucaya waxaas waa dhacaya waa daadanaya axmed iyo nasaa-i maaja xadii soo saareen marka sacqigaasi waxaa jirta saddex sacqi saaqiga hore waa midaan adduunka markuu sii gebagababaayo dhammaanayo dadka u dambeeya shiraarulkhalqiga la yidhaahdo kama fii saxiixi muslim yatahaarajuuna tahaaraj alxumur kuwa adduunka lagu afuufayo weeyaan waa sacqulmowt wey wixii nool oo dhan baa nafta laga qaadaya oo daadanaya sacqiga labaadna waa sacqatulbacfi waa lasoo soo saarayaa dib baa loo soo baxaya oo anfuufka iyo buunka dambe dib baa loosoo loosoo kacaya waa midda lagu soo argagaxaya lagu soo baxaya banaanka lagu imaanayo ta saddexaadna waxaa weeyaan sacqatu tajallii qiyaamaha markii laiskugu imaada haddana tajaligaa ilahay uu isku muujiyey subxaana wa tacala bay dadku la daadan middaa wey marka nabiga calayh isalaatu wasalaam uu leeyahay markii lasoo wada baxay oo macshirkii la joogo tajalligaas haddana la daadan kadib baa nabiga calayh salaatu wasalaam dadkii soo miirsadii ku jira muuse wuxuu arkayaa carshiga ilaahay subxaana wa tacaala haystaba marka fa ascaqu macahumtu waa sida fa akuunu waxaan ahaani awal man yufiiq u riwaayadan awal man yufiiq iyo awal man tanshaqu canhu alard labadaa riwaaya isku dhacaysa awal man yufiiqudaasi bannaankaasaa la joogay waa la daatay kadib baa la miyirsanay waadix way cadday taa ayada faidaa muusaa baaisu janba alcarshi falaa adri ma ogi akaana fii man saciqa fa afaaqa qablii dadka iga horreeyey intuu suuxay daatay iga soo hormiyirsaday inuu ku jiray aw kaana miman istana allah miman istana allaahudaasi sawaabka waxaa weeyaan siduu ibnuqayim leeyahay lafdigaas waa wahmi riwaayadan bukhaari ee ah aw kaana miman istana allaahu wahmi baa ku jira ah, wahmi ayaa ku jira in la yidhaahdo miman istana laahudaasi waxay ku dhici laheed dadkii suuxidda hore ee dhimashada hore ah, ah faida nufika fi mxuu ahaa eh, fasaiq man fi samaawaati waman fi اlardi ila man shaء allah sacqigaas lagu dhammaanayo wey yaa waxaa la soo reebayaa malaaigta jibriil iyo mikaa'iil iyo malakulmowd iyo yaa soo haray oo dadkaas makhluuqay dhammaanaya aan ku jirno kadib baa malakulmowd waxaa laleeyahay kasoo qaad jibriil iyo mikaa'iil iyo kadib baa malakulmowdna alla ka qaadaya nafta marka ilaa maa sha allahna kuwaasaa qaarkood ku fasireen oo lagu fasiray qaarna waxay yidhahdeen waxaa weeyaan xowrulaciinta iyo wildaan mukhalladuunka iyo kuwa jannada joogaa lagu fasiray ilaa maa sha allah marka istinaha marka hadda looma jeedo lannahu sacqiga hadda o kaana mima istana allahuda waxa laga soo reebaayo waa ti geerida dhimashada wey nabigana miduu ka hadlaayo dhimashadii maahee waa sacqatu tajali oo qiyaamihii la taagan yahay intii la daato haddana lasoo miyeysanayo wey midda laakiin ilaa man shaaa allahu ilaahay leeyahay ka soo reebay ee nafkiga markii la afuufo dadkoo dhanba ay suuxayaan kadib ilaa man shaaa allahudaas waa geerida u dambaysa dadku ay wada dhammaanayaan wixii noolaa wixii yaraa laga soo reebay mooyeene ilaa man istadnaahu taasi ku dhexdeed marka hadda in la dhao o kaana miman istana laahudaasaa laleeyahay imaam bukhaari wahmi baa ku jira halkaasoo xogow khaladaa ka dhacay ee waxaa weeyaan riwaayada soo socota inoo fasirayso am xuusiba bisacqati اuulaa in la yidhaahdo ah, faafaaqa wuxuu leeyay nabig alay slam falaa adri moogi akaana inuu ahaaday muuse fii man saciqa dadkii daatay ee faafaaqa qabli iga soo miirsaday iga soo miirsaday inuu yahay aw kaana inuu yahay ama masaxuusiba in loo xisaabay baad dhihaysaa bisacqati luulaa sacqadii hore ee muusa calayhi salaatu wasalaam duurusina isagoo jeego markuu ilaahay uu yidhi rabbi arinii rabbi arinii andur ilayka uu yidhi arinii andur ilayk marka ilah lakin lan taraani walakin andur ila ljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraani falama tajalaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan fakara muusa saciqa marka saciqantaas ayaa asaga u horraysayoo sacqadan dambe ee tajalliga lagu daadanaayo in asaga lagaba cafiyayoo maadaama yomaduuru maalintaa uu dhacay oo taas ay qabsatay tan asaga maba dhicinba carshigu bu dhegan yahayb iyo inuu intuu dhacayoo dadkan daata ku jira uu iga soo horbaaraarogay yaa kala garanaya bu nabig sala allah alay wasalam ma fahamte lanno sacqiga waxaa nidhi sacqiga man istatna allaahuba ah waa midda mawdka ahee mxuu ahaa dadka ku dhammaanayaan mid dadkaa ku dhammaan mid dadkaa kusoo saari midna waa midda tajalligaane midda hore middaa weeyaan ilaa man sha allah miduu ilahay leh middaasna hadda lagama hadlaayo oo nabiga calayh salaam iyo muuseba waxaasoo dhan wayba dhinteenba hadda markii buunkaa la afuufaayo ka hor bayba dhinteenba marka wax lasoo istinoodo lasoo reebay maba lahaba wa lasoo istinoodo lasoo reebay maba lahaa ee waxaa weeyaan ow kaana miman istatan allahudaasi meesheeda waxaad gashani am xuusiba bisacqati اuulaa riwaayada soo socotaana caddayn doonta riwaayo kale waxay tihi am xuusiba bisacqati duur duuru siina sacqadii ku dhacday muusa calayh salaatu wasalaam taa in loo xisaabay oo asaga marka dadka ay daadanayaan anagaan daadanayna soo miirsanayno isaga maba dhacinba maba dhicinba labadaasaan kala garan lahay bu yhi rasulka sala allah alيh ali wasalam ah, wahmigana de waa dhacaa saxiixaynkana waa ka dhaceen kutubta kale ee waxa basharka oo idilba waa iska waxaa ka dhici karaa mxuu ahaa khada waa ka dhici karaa waaka uu leeyahay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala aba allahu an yutima ilaa kitaabah ilaa kitaabu kitaabkiisaas qur-aanka waxaan ahayn inuu taab yar ilahi waa subxana wa tacaala aba allahu an yutima illa kitaabah marka wax kasta oo qofku maaragtay uu dadaalo waa dhici kartaa walidalika fii saxiixi muslim waxaa ku sugan xadiid maqluub ah min riwaayati abi hurayra sabcatu yudilhm اllahu fii dilihi yowma laa dila maxaa ku jira muslim muxuu yidhi warajulu tasadqa bisadaqatin faakfaha xataa laa talama xataa laa taclama xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu bui maa tunfiqu shimaaluhu wasdaamari soo marti waxayna riwaayada fi saxi muslim riwaaya kale ku jirta iyo bukhaariba xataa laa taclam shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu waxa wax bixinaysa miligta aheed marka waa qalbiyey waa dhacdaa wahmiga laakiin ma badnaa dee waxay sawaabka iyo khayrka iyo wanaag ay sameeyeen baa ka badan ayb qaala xadaanii muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa whay bnu khaalidin qaala xadaanaa camr bnu yaxya can abiihi can abi saciidin اkhudriyi radi allahu canhu qaala bayna rasuulu lahi sal slam xilli nabigu jaalisun u fadhiyo jaa yahuudiyu nin yahuudi a ah u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa abalqaasim daraba wajhi wejigay waxaa garaacay rajulu min asxaabika nin asxaabtaadii kamida faqaala nabiga wuxuu yidhi man waa keen qaala wuxuu rajulu min alansaar waa nin reer ansaareeda marka riwaayatu abubakar weeye ay halkan yaa marka weydiidaysaa qaala wuxuu yidhi udcuuhu u yeera faqaala wuxuu yidhi nabiga alay sl markii la keenay adarabtahu ma garaacday ninkan qaala wuuu samictuhu waxaan maqlay haa waan garaacay buu maxaa yeelay samictuhu waxaan maqlay bisuuqi suuqa isagoo la taagan oo yaxlifu dhaarani waladii istafaa muusa cala albashar isagoo leh ah, ilaahay nabi muuse basharka ka doortay baan ku dhaartay qultu markaasaan waxaan ku yidhi ey khabiif adawaat nadiiri kamid tahay yaa khabiid oo kale wey war yaa khabiid yahow calaa muxamadin ma nabi maxamed buu ka doortay a muuse aad leeda caalamiinta o dhan baa laga doortay xataa nabi maxamed ilahi muu ka doortay muuse oo muuse ka fadli badan maad leedahay fa akhadatnii waxaa qabatay bu yidhi qadbatun cadho darabtu wajha wejigiisa aan qaraacay waa masajin waayey bui rumaxaa ku bilaabay bu yidhi maantana waa la iskaga ciyaaraya wax kastaa la samaynayaa oo wa artaa saxaabada nabiga alayh sala kaas istaageen fa akhadatnii waxaa qabatay qadbatun darabtu wajha wejigiisaan garaacay faqala nabi sal slm wuxuu yidhi laa tukhayiruu ha kala khayr badnaysiinina bayna alambiyaai ambiyada riwayada hore laa tukhayiruuni oo haddaad kala mid aad musqaaminaysa inaad tartansiisaan ambiyada oo kuna uu nabi ammaano kuna nabi ammaano macnaheedu waxay ka dhigan tahay nabigaana nabigiina ka fiicankiina waa naaqis oo xogow ceebeena iyo in liidaya ku jirta tana la diidan laa tukayiruu bayna alambiyaa faina naasa dadku yascaquun way suuxi doonaan yowma alqiyaama fa akuunu waxaa noqon awal man tanshaqu canhu lardu halkaana wahmigu waa isagana fa akuunu awal man tanshaqu canhu alard ayadana wahmi weeyaan ibnu qayim raximah llah yuu leey maxaa yeelay sacqigan ma aha ee nabiga calayh salaam uu ka hadlaayo sacqigii kadib gadaashiisa dadka la soo saaraya ma aha oo waxay noqonaysaa sidan hadda muuqata haddaan marro dadku way suuxayaan marka in nabiga calayh salaam dadkaas buunka lagu afuufay ee nafta laga qaaday buunkii lagu afuufay dartood uu ku jiray kadibna deena dadkii lasoo saaray uu ku jiray marka bixitaanka uu soo baxay nabiga alayh salaam waa afuufka labaad lagu soo baxayo wey kaa horena waxay noqonaysaa midka hore lagu dhammaanayey kaa hore markuu dhacaya nabiga ma jooga sala allah aleh wasalam waa geeriyooday marka fa akuunu awal man tanshaqu canhu lardi daayaduna sawaabka waxaa weeyaan sida xadiidka horeha soo maray hadda oo labada xadiid midba midka kale wahmigiisa yuu xalinaya kaa hore wahmigiisa kanaa xaliyey waa soo socotahay kana wahmiga galayna midkaasaa xaliyey marka faakunu waxaa noqon awal man tanshaqu canhu lardu badelkeeda waxay noqonaysaa faakunu awalu man yufiiq waa soo marray hadda qofka u horreeye baraarugaan ahaan sacqigaa tajalligaa markuu dhaco qofka u horreeye baraarugaan noqon armo laga soo dhamb laga soo baxay waa horeysay laga soo baxa armadii maxsharkii baa laiskugu yimid tajalligii baa haddana dhacay sacqi kalaa daatay sacqigaas ifaaquu leeyahaye inshiqaaqulardi ma laha in lasoo baraarugo ma u baahan yahay ee ardo lagu jiro laga soo baxaya ma jirto marka wuxuu leeyahay fa akuun awal man tanshaqu canhu lard meesheedii fa akuun awal man yufiq baad ku bedelanaysaa faida ana muusa markaan baraarugo nabi muuse calayh salaam aakhidun haya biqaa'imatin tiir min qawaa'imi lcarsh carshuraxmaan subxaana carshigaasi qawaa'imtiisa mid kamiduu ku dhegan yahay muuse falaa adri maogi akaana inuu kamid ahaaday fii man saciqa dadkii intay suuxeen daatay inuu ku jiray oo iga soo horbaxay ama mase loo xisaabay bisacati uulaa sacadii hore waatee sacatu duur wey riwaya kale aydan ku caddaysay fasirtay marka sacati uulaadar waxay xalisay maxay xalisay ya miman istana allahu miman istana allah awalu man tashaqa canhu lardu riwaayadan gashayna wahmigaana maxaa caddeeyey awala man yufiq riwaayada kale saasaa labada riwaaya marka isku isku xalinayaan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa hamaam bnu yaxya can qataada bni dacaama saduusi can anas radia allahu canhu ana yahuudiya nin reer yahuudiyeeda yaa radna wuxuu murmuriyey ra'sa jaariyatan gabar madaxeed bayna xajareen laba dhagax buu intuu hoosta iyo kor ka mariyey yuu laba dhagax ku burburiyey laba dhagax buu udhigay midna hoos buu ka dhigay midna kor markaasuu jijibiyey madax ka ganaacay ayib waa yahuudi wuxuu gabadhaasi u qoonsanayaa oo uu ku dilayaa awdaax kuul ay qabtay oo fida ah kuushaasu rabaa inuu ka qaato hadduu ka qaatona way sheegay hadhow iska dilbiyin marka waa cadannimo kale wey oo tuurnimadu ay wadato inuu qofka xoolaha dadka dhaco qofku uu isleeyahy uu ku shali doonana uu sii kabadsiiyo tooritin biyo ama xabad kusi dhufto waa ijraam kaa wey marka gabadhiibuu intuu dhagaxii madaxa u dilay buu kuushana ka qaatay way dhimatay buu islahaaye sakaraad baa lagu tegey qiila waxaa la yidhi gabadhi oo nool oo naftaa weli ka bixin laakiin aan hadli karin ayaa lagu yidhi man facala haada biki yaa kugu sameeyey sidaas ma hadli karto allalaqinadeen waxaa la sheegay mujrimiintii raggii waaweynaaye la yaqaanay magaalada ku jiray mutahamiinta awalba ahaa ayaa la sheeg sheegay afulanunu mujrimka hebelhaaba afulanunu hebelba xataa sumiyal yahuudiyu yahuudigii baa deena la magacaabay gabadhan dhagaxa ku dilay fa awmaad bira'siha madaxii ishaartay indhahay biriqisiisay waxay tidhi haa kaa weeye markii la sheegay kii asaga waa lasyaqaanaa xaafadda laisla joogaan dagaalada wadagaya yahuudiya muslimiinta waa asagayt fa ukida markaasaa lasoo qabtay alyahuudiyu faاctarafa waa qirti ishaaraadka waxay keenaan itihaam in qofka la tuhmaysto ah, in la tuhmaysto ayay keenaan ee ma keento ishaaradu in qofka la xukumo xukun ma keento walidaalika ninkan ishaaradii gabadha ishaaradeedii ninkii lagu soo qabtay keentay in lasoo qabto oo la keeno maxkamaddii bay keenaysaa laakiin inuu asagii yahay ishaaradaasi xukun loogama dhigi karo inuu qirto in bayin iyo caddeyn loo helo arrimahaas kalea la raadinaya arrimaha kalea la raadin sidaa darteed baa waxaa la war malaa dilay faictirafa waa qirtay aka ictiraafkaas u dhintay laakiin ishaarada waxay sahashay tixraac iyo daba socodkii la daba socday ayay sahashay in lasoo qabto fa amara bihi nabiyu sal slam baa amray ninka isagaa in sidii gabadha u dilay loo dilo faruda waa la budaagay rasuu madaxiisi baa la budaagay oo la fajaasay bayna xaja laba dhagax dhagaxda inta hoos laga miga miala madax laga rutay sidii gabadha u dilay yaa loo dilay waljazaa min jinsi alcamal facaaqibu bimili maa cuuqibtum tii wayaan sidii nini ciqaab wax u ciqaaba marka xadiidkan wuxuu caddaynayaa qofka siduu qofka kale u dila loo dilaya ama xadiidka fii sunan ibni maaja ku sugan laa qawada ilaa bisayf daciif wey laa qawada ilaa bisayf wax laisku qisaasi ma jirta seef mooyaan xanaabilada qaadatay oo hadda markay qisaasta ay sameynayaan sacuudigu seeftaan baa dadka lagu xaabiyaa ah, laakiin qofka siduu u dilay in loo dila ayaa sharci ah hadduuba siduu u dilay nahyi kale oo reebay uusan jirin waxaa jirtaa nooc qatliga iyo dilka ama noocyo mucaamalaad xun oon banaaneen in la sameeyo maalan hadduu qofka intuu qabtay dad ku tuuray qof buu qabtay dad buu ku tuuray waa gubay asagana aan qabanno dad ku tuuro lama dhaayo limaada limaada yah nahyi baa soo aroray soo maha laa tucadibuu binnaar ya ina naara laa yucadibuha ilaa ilaa rabu naar dabka qofkii iska axadki allihii iska lahaa ma wax ku naari kara lama dhihi karo ilaa ilaa dab aan ku ridmo lama dhahayo waa dilay ilmo yar buu qabtay liwaad buu ku sameeyey walciyaadu billah akramakum markaasoo liwaadka u dhintay ilmihii asagana liwaad halagu sameya lama dhahayo shay asalkiisa xaaraam ahayn marka haddaysi aynan ahayn wax nahyi kale ku soo usan jirin dhagax buu ku dilay seef buu ku dilay sun buu cabsiiyey suntii baa la cabsiini meel buu intuu ku xidhay buu xabis gaajo oogu dhintay intii meel lagu xidho ayaa inti uu ninkaa qofkaa kala xidhnaa yuu xidhnaan hadduu nafta intaa kaga bixi weydan markaasa teef seef lagu dili oo lasraacini siduu ku dilaa lagu dilaya nacam waxaa kaloo laga qaadanayaa in ragga loo qisaasayo haweenka ayadana waa loo laga qaadanaya baabu wuxuu ku saabsan yihi man radda qofkii radiya amra safiihi qofka safiiha ah safiiha waa qofka aan xoolihiisa maamuli karin waxaa ka soo horjeeda rashiid rashiidkuna waxaa weeyaan saalixulmaali wadiin wey diintiisa iyo maalkiisaba qofka ay hagaagsan tahay ee maamulan kara wey marka qofka safiiha aan xoolaha maaran karin ee tabdiirka iyo dayaaca ku wada qofka in la radiyo amarkiisa wadaciifi alcaqli iyo midka caqligiisa uu daciifka yahay labaduba waa la radinayaa oo waxa tasarufaadu ay sameeyaan ama beecaada ama shirahaada wuxuu noqdaba dibbaa loo tuuli wain lam yakun yuunan ahaanin xajara calayhi mid uu xajriya alimaam imaamka qofka asagae tasarufkiisa la radinaayo xataa maxkamadeena weli go-aan ka gaarin oon xajri iyo in la mamnuucay oo tasarufka loo diiday go-aanya aan laga gaarin laakiin intaan go-aanka laga gaarin wuxuu raba ha sameeye lama dhahay haddiiba la xaqiijiyo ay caddaato inuu safiih yahay ay caddaato inuu daciifuulcaqli yahay ay caddaato inuu sabi sakiira yahay tasarufkiisa o dhanba waa la radinaya lama aqbalayo walam yakun xajara calayhi alimaam waa masale khilaafiya lakiin bukhaari ra'yigiisa waa dhacay bukhaari ra'yigiisa dhac qaar baa waxay leeyihiin laabudda min tabyiinin caddayn qaadiga hortiisa laga caddeeyo oo la xukumo ayaa laga maarmaana bay leeyihin oo lama aqbalayo in iska iskaga dhawaaqo bale waxaa weeyaan ninkii buu keeni doonaa laa khilaaba lahaa yaaba imaan doona wayudkaru waxaa laga sheegay can jaabir radi allahu canhu ana nabi sal slam radda inuu radiyey cala almutasadiqi kii wax sadaqaystay qabla nahyi intaan la nahyinin oo la xajrinin ka hor ayuu sadaqaystay uma nahaahu markaasuu nabiga ka reebay intuuna ka nahyinin radda cala almutasadiqi buu celiyey qabla nahyi intuuna ka nahyin uma nahaahu waa ka nahyin macnaa waxaa weeyaan nin baa sadaqa la yimid ninka asaga waxaa la yidhi waa ninkii mudabirkahaa ninkii wax tadbiiriyey addoonkiisa yihi anta bada or bacda mowti xorin dhihi jiray ninka asagaa wey nabiga alayh salaam sadaqadiisa waa radiyey addoonkiina waa gaday adiga cunwa ka dhihi jiro dayntas kaga bixi soomaahan marka marka uu radiyey kadib uu haddana nahyigii raaciyey oo yidhi marda waxaa samaynine naftaada ku bilow ma ahe jaabir bn cabdilaahiga naftirkiisa waxaa ka dhacday wuxuu la yimid baydatun min min macdanin waxyaroo ukun oo kale oo dahabi yuu la yimid oo markaasuu intaana xoolo ka haystaa kadib nabiga alayh isalaatu wasalaam markuu ka jejeesaday kadib wuxuu yihi xakiin wuxuu haysta intuu la imaado iyo hadhowna dadka tugsani intuu wixii yaraa haysa iska bixiyo waa radi waa celiyey wa qiila kayra dalika nin oo isagana dhar aradnaa oo masaajidka dhexdiisa dharna waa aruuriyey oo laba maroo la siiyey deena maalinta dambe mid kamida sadaqaystay ayadana waa la yidhi marka wayudkaru can jaabir radi allahu canhu nabi sal slam radda cala lmutasaddiqi wax sadaqaysan rabay waa radiyey qabla nahyi intuuna horta nahyiga u sheegay uma naha warkaasu ka nahyi wa qaala maalik ba wuxuu yidhi idaa kaana lirajulin calaa rajulin maal nusqadan aan haysto idaa kaana lirajulin maalun walahu cabdun baa qoran laakiin nusqada kale yaa ka saxsan idaa kaana lirajulin nin hadduu u sugnaado calaa rajulin nin kale uu ku lahaado maalun xooluu ku leeyahy walahu ninkaa xoolaha lagu leeyahayna cabdun addoon buu ka naxaa xoolo walaa shaya shay ma haysto lahu asagoo ma sugnaanin hayruhu addoonka aan ka ahaynna ma laha nin baana xoolo ku leh faactaqahu addoonkii uu lahaa buu xoreeyey oo xoolada ka lahaa lam yajuz cidquhu xorayntiisaa ma fulayso yajuz muxuu ka wadaa ynfid lam tanfid ma fulayso wey oo lam yanfid cidquhu maxaa yeele dad baa dayn ku leh xoolo dad ay kugu lahaayeen markaa iska bixin laheed yaa sadaqayn iyo wax bixin aad bilowday tabarucaad yaad bilowday lama aqbalayo wiiisa u bixinayo sadaqanayo cidqigiisaas oo dhan iyo waa la joojinaya ah, iyo waa marata hadduu maxjuur yahan inta beeciba waa la joojini haddii kalena waxyaalahan kale cidqiga iyo xoolaha uu bixinayo rag baa iskale maalik baa sidaa yihi raximah اllahu tacaala xadiidkii dee mudaberkana laga qaadan karaa ninkii intu addoonkiisi yihi xor baa tahay nabigu ka diiday baabu man baaca cala daciifi qofkii daciifka ahaa xaggiisa ninkii ka gada cala daciifi ay canin daciifin oo kale ka dhigan tahay daciifka xoolihiisii buu iska iibiyey wanaxwihi ama daciif wax lamid a ah oo xoolihiisa aan maareen karin fadafaca amanahu asagii daciifkaayo ah xoolihiisa uu ka dulgaday asagoo xoolihiisi baanta laga qaaday yaa la iibiyey imaamkii iibinaya daciif weyaan ama waa naxwi wey markaasuu fadafaca u dhiibay kii wax iibiyey imaamkaha ah. amanahu amana lmabiici wixii la gaday lacagteeda ilayhi daciifkii buu farta ka saaray wa abarahu wuxuu amray bilslaaxi inuu wax ku hagaajisto war adiga ku noolow wa ku toosi wاlqiyaamu bishanihi inuu shu'uuntiisa isaga uu ku qumo oo noloshiisa iyo umuurihiisa ku dabero daymaha dilguna iskaga bixiyo fain afsada hadduu fasahaadiyo bacdu marka markaas loo maareeyo loola hadlay kadib hadduu sii wado tadbiir tadbiirxumada iyo safiihnimada iyo ifsaadka oo wax lagu leeyahay isagoo jirto oo xoolaba lagu leeyahay xoolaha dadka uu ku ciyaaro fain afsada bada bacdu manacahu kaba reeba deena tasarufkaba baabkaasu ku saabsan yihi fain afsada hadduu fasaadiye bacdu markii wax loo sheego wax islaaxi la yidhi looga hagaajiye hore hadduu haddana wax sii fasaadiyo manacahu kaba manciyaba tasarufkii oo xajri ku sameeya kaba reebaba inuu wax dambaba uu faraha la galo oo xaggeed ka keentay in afsada bacdu manacahu aragnay ninkii mudabarka ahaa ee xoolihiisii addoon ka naxay addoonkii dee waan xoreeyay intuu yidhi laga diiday ee la yidhi aslix nafsaka Ah, islaaxu nafsihi lagu amray iyo qiyaamu shu'uunihi umuurihiisa inuu uqumayo danihiisa iyo baahidiisa iyo deymihiisa taa waa soo maray laakiin in afsada bacdu manacahu hadduu mar dambe fasaad la imaado waa laga reebidaasi xaggee laga qaadanaya tii uu musanifka daliilkuu keenay wuxuu yidhi inuu fasaad hadduu sii wado oo kusii caddaato xajri lagu samayni oo maamulka iyo xoolihiisa loo diidi lianna nabiya sal l sl naha can idaacati ilmaal xoolaha in la dayacda nabigu waa nahiyey calayh isalaatu wasalaam marka waa waa la mancinaya waa laga didaya wa qaala wuxuu yihi liladii yukhdac ninkii la khayaamayey fi lbeyci beyca lagu khayaamayey waa soo marray dhowr jeere idaa bicta haddaad wax gadato faqul waxaad tiraahdaa laa khilaaba khiyaabo ma jirta dheh ninkaa ah, beeca aadoo aqoonina xoogow maskaxdiisana aan aada u dhanneen beecshire iyo beecuu yaqaanayna ka sabri waayey inuu daayo ayuu nabiga alay slam wuxuu yihi marka waxaad tirahdaa dadka markaad wax ka gadanayso waa nin dhan mihi yani nin dhammaystiran mihi xisaabaadka waxaan ma saxi karo iyo beeca wuxuu suuqa ka joogay waxaan ma geranayo haddaa haddaba khayaantaan waxaan leeyahay khiyaar baan leeyahay wax waa naga soo ceshan ah, faqulnaa laa khilaafa walam yaafud inabiyu sal slam maala nabiga xoolihiisa kamuuna qaadin markii u horreysay uu sameeyey ee layii waa lay khayaamaaba nabiga xoolihii kamuuna qaadin muuna dhin maxjuur baa tahay ama waa lagu xajriyey muxuu u yeeli waayey waxay leeyihiin culimmadu lianna qabnahu qabnun yasiir ninka asaga ah qabniga ku dhacay iyo khidaaca ku dhacay wax yaroo laga soo kaban kara wey kaa asaga ah, mudabarkaase xoolo wuxuu ka haystay o dhan bu bixiiba kan laakiin waxaa weye xoogo unbaa un beeci laga yar nusqaaminoo xisaabtii unbaa wax laga yar goosanoo qabnigiis waa yaryahay sidaa darteed iska becsharaysaa la yidhi shardigaas oo isku badbaadin karo oo wixii khayaamo oo soo waajihi karo uu isku badbaadin karana waa la raaciyey waxaa la yidhi shardigaana wado wixii yar oo aad ka ilduufto shardigaasaa kuu hiilinaya laa khilaafa ah un ku hay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa cabdilcaziiz bnu muslim qal xadaana cabdulahi bnu dinaar qaala samictu ibn cumar radi allahu canhuma qaal kana rajulu yukhdac nin baa la khayaami jiray fi lbayci bayca faqaala lahu nabiyu nabiga calayh salaam ku yidhi idaa baayacta haddaad wax iibinayso aad ma ogtahay inaad bayca sixi karin faqul waxaa tirahdaa afeefao laa khilaabata khiyaaba ma jirta dheh fa kaana yaquulu sidaasuu iska dhihi jiray weliba waa carab laayo laa khiyaaba laa khilaaba buu iska dhihi jiray naam ma khilaaba meesheedi ayuu qaldi jiray laa khiyaaba waxbuu dhihi jiray xadaana caasim bnu caliyin qaal xadaana ibn abi diibin maxamed bn cabdiraxmaan can maxamed ibni munkadir can jaabir bni cabdilaahi radia allahu canhuma ana rajula ninbaa actaqa wuxuu xorayay cabdan addoon lahu asaga uu lahaa laysa lahu mana haysto oo ma sugnaanin maalun xoolo oo hayru addoonka aan ka ahayn xoolaba addoonkaasu ka leeyahay faradahu nabiyu sala alla alay slam baa radiyey faibtaacahu minhu waa ka gaday ibtaacahu minhu waxaa ka iibsaday nucaym bnu naxaam nucaym bnu naxaam iyo nucaym bnu cabdilaahi iyo ibnu mujbir iyo waawada isku hal nin baa laga hadlaya kaasuu ka iibiyey nabiga ale sideed boqol buu ka siiyey isagiibu wuxuu yidhi istanfiq nafsak naftaada ku masruuf daymaha iskaga bixi marka waa la radiyey soo maarti intii wixiise la gaday waana soo marray xadiidkana waa kaa soo sheegaynay qaacidadii qofka imaamka ah uu ku tasarufi karaa raciyada xoolahooda hadday maslaxadooda tahay baabun wuxuu ku saabsan yahay kalaamu lkhusuum kalaami lkhusuumi dadka murmaaya doodaya hadalkoodu bacdihim barkood fii bacdin barka kale ay isku dhadhahaan macfu wey kasoo qaad ma ah, labada qof murmaysa eray waxbaa iga qaaday wuu idhacay waxbuu iga xaday baad leedahay qofaad wax ka sheegaysa tuugnimo ku qiraysaa lagu dhihi maayo waad qadaftay iyo waad xamatay iyo lagu dhihi maayo si kaleood wax ku gaari karta ma laha markaad xukunkaada aad waxaad sheeganayso oo aad rafcinayso dacwadaada laabudda qofka asaga waa inaad taabataa ood wax ka sheegtaa marka taa ayadaa waxba dhibaataa ma lahoo xan ma noqonayso xadaana mamd mxamed ibnu salaam akhbarana abu mucaawiyata mxamed ibnu khaasim adariir can nacma sulaymaan bni mihraan can shaqiiq ibni salamata abi waayil can cabdillaahi bni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yihi man xalafa calaa yamiinin ninkii dhaar ku dhaartaa wahuwa asaguna fiiha dhaartaa oo ku dhaaran faajirun been buu ku sheegaya waa yamiin kaadibe ah oo khamuus baa la yidhaahdaa liyaqtadica inuu goosto bihaa dhaartaas maala mri'in muslimin qof muslima xoolihii inuu ku goostuu rabaa marka haddaad dhaarata dee kii xoolaha iska lahaana bayinadii caddayntii uu keeni waayo uu keeni waayo midkan muddaca caleyga dhaarun baa lagu leehay ama muslim ha ahaado ama gaala ha ahaado ama faajir ha ahaado dhaarun baa lagu leehay marka nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ninka sidaa yeeleen iska dhaarta oo yidhaahda dhaar baa lagu leeyahay dhaaro xoolaha ka qaado laqiyallaha ilahay buu la kulmo wahuwa ilaahay o caleyhi isaga qofkaas qalbaanu cadhaysan qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bn mascuud faqaala alashcafu markuu xadiidkaas sheegay ashca baa soo booday ashca binu qays wuxuu yihi fiya wallahi kaana dalik anigay wallaahi baan ku dhaartaye kaana igu soo degtay daalika ah, qisadaas qisadaasi anay igu saabsaneed kaana yani kaana daalika wuxuu ka wadaa anay igu saabsaneed qisadaas oo aayadda soo socotana sababtaas igu soo degtay kaana baynii aniga iyo wa bayna rajuli min alyahuud ardu aniga nin reer yahuudeeda dhul baa noo dhexeeyey riwaayo kale soo maray wuxuu lahaa ibnu cam ibnu cammi in adeerkii buu lahaa marka meel qaraabo ka yihiin madicigad yahuudinaya fajaxadanii waa i diiday xoolahayga uu og inaan leehay ayuu iga faqadamtu waxaan u gudbiyey ila nabiy sala allah alay wasalam aan u gudbiyey faqaala lii rasuulu lahi sal slam baa wuxuu igu yidhi alaka bayiina ah, gaal weeye iyo waa faasiq iyo mujrim aan naqaano weeye iyo meesha ma taallo duruqu lxukmi waa la yidhaha jirta dariiqu lxukmi waa in lasoo qaadaa laabudda minhu dariiqu lxukmina waxaa weeyaan albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man haddii iyo bayinadii la waayo oo ninkii mudacigaha wax sheeganaya adaa wax sheegtay oo khilaaful la yimid asalka dadku waa inay beri yihiin baa asala qofku inuuna maarata uuna mutahim ahayn baa asala haddii aad tuhumaysatay caddaynkeen baa laleehay caddayntii buu keeni waaya soo maaha dhaaraa laleehay dhaartu way sahlan tahay lain qofka iska dhaaran karaa bayinadasi way adkaan kartaa in qofku uu keeno laakiin dhaarta aday kugu xidhanta dhaaraa laleehay hadduu dhaarti ka istaago yidhaha ma dhaaranaayo kii mudacalayhiga xukima binukuuli xukima binukuul waaa le waaad u dhaaran weyday waad qabtaa oolaa iska bix baalale waqiila rudda alyamiinu cala lmudaci marka labadaba waa sugan tahay mudacigii baa lagu celinaya dhaarta oo laleeyahay ninka waa diiday inu dhaarta adiga dhaaro hadduu dhaarto xoolihii baa la siinaya marka nabiga calayh salaatu wasalaam ninkii wuxuu ku yihi ashcafaha alaka bayina caddayn ma haysataa qultu laa maya qaala faqaala lilyahuudiyi wuxuu ku yihi ixlif dhaaro leanna qaacidadaasi lagama baxayo waa qaacida qaanuun ahoo aan la bedelayno albayinatu cala almuda walyamiinu calaa manankar yamiintii maanta yahuudi bay ku toostay maca dalika nabig wuxuu leey ixlif dhaaro yahuudiyow qaala wuxuu ihaa ashcad qultu waxaan yaa rasuul allah idan dhaara haddaad tiraado yaxlifu waa dhaarani soo maarta waxbuu ka sheegay kalaamulkhusuumi bacdahum fii bacdin dirwayaan uu dhaaran muxuu ka wadaa yacni waa mujrim aan dhaar iyo alle iyo kitaab midna aan ixtiraamayni wey sidan uu ka wadaa yaxlifu waa dhaaran wayadhabu bimaali xoolahaygii buu la tegayaa been buu ku dhaaran buu ka wadaa waxba hadalkiisaas hadalkiisaas kiis cusub iyo dacwo cusub looma furin dood bay dhinac kaga jirtaa ka soco wey faanzla allahu tacaala ilahay baa soo deji ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waimaanihim tamanan qaliila ulaaika laa khalaqa lahum fi laakhira kuwaa dhaaranaya wax ku iibsanaya ku bedelanaya cahdigii ilahiy dhaarahoodii dhaartoodiiba waxay ku bedelanayaan adduunye iyo dhaqaale iyo su xoolo dadeed u qaato ku dhaara magacii ilaahay buu jiinaya ouna daanba ka gelaynin kuwa ayagaa aakhara nasiib kuma leh waxaa usii dheer ilahay lama hadlaayo mana fiirinayo cadaab aliinam way leeyihin ila akhir اlaaya xadaثana cabdالlahi bn mحamedi qaal xadaثana cثmaan bn cmar qaal xadaثana yunas bn yaزيidi can الzuhriy can cabdالlahi bn kacb bn maliki can kacb bn malik radi الlahu canhu anahu kacab taqaadaa wuxuu dayn ka dalbay taqaadaa wuxuu qado iyo dayn ka dalbay min ibni abi xadradin in abi xadrad cabdullahi baa la yihahdaa cabdullahi bn abi xadrad saxaabi wey daynan dayn kaana lahu u sugnaatay kacab alayhi ibn abi xadradkan uu ku lahaa filmasjidi masaajidku udhealay masaajid gudihiisu ku qabsaday ah, marka qof dayn ah, kaa qaba masaajidka waad ku weydiin kartaa war daynteedi sii wadin kartaa <clears throat> baacii la diiday iyo sharihii la diidayna ma soo gelaysa oo masale ka baxso fi masjidi daymaha wardaynteedin baryahan kuma arkina waa dhigi karta lakin wax laguma kala gadan karo wax laguma kala iibsan karo inshaadu baalla iyo baadi yahdinteed lama samayn karo shicir laguma iyo gabayo iyo wax laguma qaadqaadi karo qof laguma qisaasi karo masjidka gudihiisa khusuusiyaadka masaajidka uu leyahay kamid taha arrimahaas laakiin hadday noqoto taqaadi wardayntayda si wadayn kartaa fi lmasjid buu ku weydiiyey fairtafacad aswaatuhumaa sawdkoodii baa kor u kacay kanna wuxuu leeyahay xoleyga halkaasi ma dhaafaysida dhig kaan kanna wuxuu leeyahay warniyaho wax iga dhin ama iga sug ibn abi xadrad baa calcalay xataa samicaha waxaa maqlay rasuululahi sal la alay slam baa maqlay wahuwa nabiga oo fii beytihi gurigiisa ku jira ila masjidkiibu ku dhegan yahay fakharaja ilayhima waa usoo baxay labadoodoo is haysta xataa kashafa ilaa uu fayday sajfa xujratihi nabiga calayh salaam qowladiisa iyo qolkiisii daaheedi iyo gandoobka maradiibu saa iskaga qaaday fanaadaa markaasuu u dhawaaqay yaa kacab buu yidhi ila ninka dhaaranaya wallahi na kaa yeelin halka xoolahayga dhig waa kacab kacabow buu yidhi nabigu qaala markaasuu kacab waan ku ajiibay wax kastood ku hadasha maanta waa iga dhigaal wey labeyka yaa rasuul allah qaala wuxuu yidhi dac daji min daynika haada dayntaada haadaa intaa deji haadaa intaa deji wmaa wuxuu ishaaray ilayh ashara nis buu u ishaaray dayntan aan maqlaaya ee ku haysatay intaa deji buu yidhi gacantu buu u ishaaray sawdkii ma maqlo qaala waan fahmay qaala kacab wuxuu yidhi laqad facaltu yaa rasuul allah waan sameeyey dhaarbuu ku daray qaala wuxuu yidhi qum adna istaagoo faqdi war adna kacoo intaad yar ee kugu soo hadhay iska bixi buu nabig sala allah alay wasalam masalada culamaau liqtisaad ay dhahaan masalatu dac wataajal masalatu dac watacajal inay ay sax tahay bayna tusaysaa dac wataajal markii loola jeeda sidan oo kale yani ah. xoolahaadi qofkan aad ka soo qaada ka heli weyday <clears throat> inaad tirahdo waxbaan kaa dhibiya bal inta kale isii inta kale isi inaad tiraahdo yaa loola jeedaa dac wataajal qaar baa diidana waxay leeyihiin tacajulkan aad soo dedejisanayso waxaan aad iyo xoolaha soo dedejinayso waxaa weeye manfaco manfaco weeyaanoo kaanaka adoo ribo la imaaday oo xoolahaadi ku helay sidaas qaabiliyey ayay qaar ku doodeen calaa kullin nabigu wuxuu yihi qum faqdi orad oo aadna daynta bixi iska bixi xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf marka waa sulxi masaladan qada ma aha ee waxaa weeyaan waa sulxi oo nabiga calayh isalaatu wasalaam wuu heshiisiyey oo maslaxuu udhex galay ay banaan tahay qaadigu intuuna qadaha uuna gelin oo xukunka sida u muuqda uunan ku dhufanin inuu sulxi iyo heshiis udhex galo waa banaanta oo isku daya bal inuu heshiisiin karo wadiyo yar isdaaya oo kada oo kada isku tanaasula marka haddii la kari waayo markaa xukunkiibaa imaanaya waana soo marray xadiidkii zubayr ibnu cawaam iyo beerta ku saabsanaa xadaanaa cabdullahi bnu yuusufin qaala akhbaranaa maali can ibn shaab zuhri can curwa bni zubayrin can cabdiraxmaan bni cabdilqaari annahu qaala wuxuu yihi samictu cumar bn khadaab radi allahu canhu baan maqla yaquulu leh samictu hishaam binu xakiim binu cisaan baan maqlo yaqra'u akhrinii suurat alfurqaan hishaam kale suurat alfurqaan akhrinaya calaa kayri maa aqra'uhaa saan u akhrinaya si aan ahayn bubuu akhrinayaaba oo meelaha kamida aayadihii uu akhrinayey yeeba waxba iska bedelsa iska khilaafsan yihiin qiradaanaan akhrinaya nabiga ka maqlay wa kaana rasuulu lahi sal slam anigana rasuulka ilaahay baa aqraaniha ii akhriyey oo kalsooni buuxdaan isku qabaa buu leh wakidtu marka waxaan sigay an acjila calayh inaan ku degdego ninkii oo salaad tukanayo oo suuraddii furqaan akrinaayo in salaadaba aana ku sugin oon ku booda damcay buu yidhi oon dhabsiiyo oon ku qayliyo uma amhaltuhu xoogow baan u yarkaadiyey xata insarafa ilaa uu salaaddii ka baxay uma lababtuhu markaasaan waxaan ku soo dabay biridaahi gu-iisaan kusoo dabay talbiib waxaa la yidhaahdaa waa dhuunta halkaa dhuunta yaa talbiib la yidhahda talaabiib marka halkaasi ayuu maradii intuu ku qabtay yuu sidaa ugu soo borojeydan ah, lababtuhu biridaahi gu-i baan kusoo borojey ku ceji fajiئtu bihi markaasaan la imaaday rasuulalahi sal slam baan oola imaaday cumar nin adag buha radia allahu canhu arda hishaamkan hishaam binu xakiimkuna asaguna shadiid buu ahaa duuna cumar cumar buu waxyar ka hooseeyey asaguna nin adag buu ahaa maanta nin adag baa helay laakiin waa iska soo raacay waxaa dhici karta inuu iskaga tanaasulay oo uu yidhi bal cumar meesha ku geeyay ad aragtiide waxba dhibaato ka weyn ha dhalinin waa soo raacay hadduu soo raaco nabiga calayh salaatu wasalaam ay iskula imaadeen sida ugu dhegan buu nabiga la hadlaya cumar fajiئtu bihi rasuula faqultu waxaan ku idhi inii samictu hada ninkanaan maqlay hishaam yaqra'u asagoo akrin calaa gayri ma aqra'tamiiha suurat اfurqaan saad igu akrisaane asagoo akrinay faqaala lii wuxuu igu yihi arsilu war siida nin marjisan ood ku dhegan tahay maba hadli karee horta siida oo afka ka hadal ah, arsilu siida uma qaal waa siidaay uma qaala wuxuu ku yihi iqra baradna akri saad u akris hishaam faqara waa akriyey qaala hakada unzilad iqra akri markaasuu akriyey hakada sidaas lagu soo dejiyey waa saxsan yihi uma qaala lii wuxuu igu yihi bunaya cumar nabiga iqra adna akri faqaratu akri faqaala hakada unzilad sidaasa lagu soo dejiyey say isku qabanaysaa marka labadoo sax inay yihiin nabiga waa caddeeye wuxuu yihi ina alqur'aana qur'aankan unzila waxaa lagu soo dejiyey calaa sabcati axrufin toddoba xaraf baa lagu soo dejiyey faqra'uu minhu toddobadaas waxaad ka akrisaan maatayasa wa ini salalaada qira'a la qirada kuu sahlanaataa ku akhri khaliil binu axmed alfarahidi wuxuu leeyahay sabcata xarufin waa alqira'aat sabca ayuu leeyahay qira'aadka sabca ee macnaha aan isku khilaafaynin laakiin alfaada qaar iyo kelimaadka niqaada iyo meelo qaar qaar iyo qaabkaas lagu dhawaaqi mararka qaar isku khilaafta kuwa un weeyaan ayuu leeyahay wailaa fi lmas'alati casharata aqwaal masalada toban qowl baa ku jirta waxaa loola jeedo calaa sabcati axrufin waxaase sugan jibriil inuu soo degay nabigu u yimid alayh salaam mika-iil la socday markaasuu deena ku dul akriyey wuxuu yihi markaa nabiga alayh الsalaatu wasalaam baa wuxuu yihi ummaddeeda waa ummad umi ah ee waxaan rabaa in la ii kordhiyo markaasaa qiro kale loogu daray xaggale looga sheegay jibriil waa u sheegay markaasuu mika wuxuu lahaa istazidhu ziyaaso markaasuu wuxuu yihi ii kordhi hal qira laba qira wa fille ilaa toddoba qira uu ka gaadhsiiyey marka khilaafaa ka jira todobada qir toddobadaa xaraf waxaa loola jeedana laakiin sidaas hadda aan sheegnay ayaa ninkaa laga soo wariyey ibnu axmed alfarahidi baabu ikraaji ahlilmacaasi dadka ahlulmacaasida ah in la saaro waalkhusuumi wa ahlilkhusuub dadka muranka iyo dooda badan leh min albuyuuti guryaha in laga bixiyo bacda almacrifati markii lagu ogaado arrinkaas iyo doodood qallafsanidaas iyo macsiyada iyo xumaanta markii lagu ogaado in guryaha laga bixiyo lasdhaafiyo laiska fogeeyo bacda almacrifati ayadana waxaa lagu fasiroo kale bacda macrifatihi bilxukmi qofka asaga ee dooda iyo macsiyada ku dhacaya hadduu asagoo yaqaano waxaan inay xun tahay oyna bannaaneen bacda almacrifati markuu aqoonsado kadib hadduu waxay ku noqdo ayaa la bixinaya ee intuuna garanayna waa la bari labada waa lagu fasiray bacda almacrifati waxay ku jiraan markii lagu ogaado ama bacda almacrifati kuwa iyaga laftirkooda markay garteen oy barteen xukunka shareecada ay ka qabta macsiyada iyo khusuumta kadib bay ku dhaceen waa la saarayaa waqad akhraja cumaru cumar bnu khafaaruuq wuxuu bixiyey ukhta abibakrin abubakr sidiiq walaashiis xiina maaxad markay qayliday <clears throat> markuu abubakar dhintay radia allahu canhu ardaa haweenkii dhawaaqay way ku jirta aamusa markii la yidhi qaar baa aamusay kuwii aamusi waayo walaashay ka ahayd cumar baa ul u qaatay marka waaba saarayba niyaaxada iyo qaylada qofka dhintay lagu dhow qayliyo waa dunuub waa dembi kabaa'ira oo macsiyaa wey xadaanaa moxamed bnu bashaar bin daar xadaanaa moxamed ibn abi cadiy can shucba bni xajaajin can sacd bni ibraahim can xumayd bni cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu can nabi sal slm qaal laqad hamamtu waxaan doonay oon hamiyey an aamura inaan amro bisalaati salaada in la aqimo oo fatuqaabadeena la aqimo uma ukhaalifa markaansi salaada la aqimo imaamkaa ku wareejiyo oo dha hebel adaa imaama sii tuji ukhaalifa inaan u dabamaraan damcay ilaa manaasili qowmin qolo guryahood laa yashhaduuna salaata aan salaada soo xaadiraynin fa uxariqa aan ku gubo calayhim korkooda tan aman doonay buu nabiga alayh isalaatu wasalaam awl marka ikraaجkiiyo bixinti ikraajka iyo bixinti waxaa weeyaan haddiiba nabiga calayh الsalaatu wasalaam inuu ku gumaba uu damcay oo gubitaankoodaba uu maaratay rasuulku uu arkay inay mubaax tahay waxaa weye in la saaroo la fogeeyana min baabi awla wa arkhas wa ka owlaysanta in la gubaba la sheegay waxaa kaloo ay ku fasireen haddii laa macnaha gubitaan haddiibuu nabiga alay salaam mahmaahday dabka markuu soo bilaabo maxaa dhalani inay cararaan oo banaan ku boodaan o cararaan maka dhalan ay baxaan marka waxa weeyaa masalada musanifka baabka u baabaystay waa ku caddahay ama waa laga fahmayaa taa horena waaba ku caddahay afarta cumar baabin wuxuu ku saabsan yahay dacwa alwasiy qofka loo dardaarmay ee qofka dhintay uu dardaarmay caruurtiisa iyo reerkiisa iyo baadidii ka maqneed iyo wasi baa lila qofka wax loo dardaarmay qofkaa dacwada uu oogaya lilmayiti can ilmayiti maydkii uu wasiga u ahaa xaggiisana uu dacwo maaragtay tiisa uu ogaayo u istaagayo oo leeyahay qofkii dhintay sidaas aha en wasigiisa ahay aniga dardaaranka igu ogaa arrimihiisaan ka socda waa dhihi karaa dacwal wasiyi wasiga loo dardaarmay dacwada uu ogaayo lilmayiti can ilmayiti maydka xaggiisuu ka hadli fi istilaqi istilaaq ayriha ah, istilaaq waayriha wakayrihi bule yani ilmihiisoo la haleeshiiyo ilmihiisii oo laisku haysto qolo kale ay haysteen oo u yidhahdo ilmaha ninkaasa ah iskale oo dhalay anigana wasigiisii baanahay ahay doodaas waa banaanta laakiin ma laga aqbali baa meesha ku jirta aqbalka iyo aqbal la-aantu waxay ku xilan tahay waxaad wadato waxaad wadato inuu sax yahay in kale iyo inuu waddadii soo maray laakiin inaad oogi karto dacwo noocaasa oo aad ka hadli karto qofkii aad wasiga u aheed umuurihiisa taa iyada waa banaanta nabiga mana inkirin ma inkirin ee madmuunkiiyo waxay xumbaarsaneed buu yidhi waxbaa kaa khaldan xadaثana cabduلlahi bn mحamed qaala xadaثana sufyaan can الzuhri can curwa can caaisha radi allahu canha ana cabda binu zamca cabd binu zamca ninkii la dhihi jiray sawda bintu zamca walaashii yay walaalo yihiin wa sacad bin abi waqaas iyo sacad bin abi waqaaskii radia allahu canhu zuhriga ahaa saxaabiga jaliilka ikhtasamaa way doodeen ila nabiyi nabiga calayh salaam yay iskula tageen fii ibni amati zamca odaygii zamca ahaa ee cabdi iyo sawdaya dhalay addoon uu lahaa wiil ay dhashay yay isku haystaan faqaala sacad baa hadlo yidhi yaa rasuula allah isagaa mudaciya awsaani akhi walaalkabaa ii dardaarmay cutba la dhihi jiray cutba bin abi waqaas yaa ii dardaarmay idaa qadimta markaad gasho igu yidhi maka ood maka imaato an undur fiihi buu igu yidhi ilaa ibni ama undur fiihi ibna amati zamca zamca addoontiisa wiilkeeda fiiri buu igu yidhi anigaa dhalae suu maarata wiilkaasi qaadoo reerka ku dar saasuu ii dardaarmay buu yidhi faqbidhu iisoo qaad buu igu yidhi fa inahu ibnii wiilkayga weyaan anaa dhalee oo si xaaraanu ku dhalay oo islaanta addoontaasuu ka sinaystay marka wuxuu yidhi habar ilmood habar ah, ilmood bay aheed in aniga i ulowday baan ogahay imaha anaa dhalay waa xumaan iyo zinu ku sabaysi wa cabdi ibnu zamcaa hadlo wuxuu yidhi akhii waa walaalkii ninkan lagu haysto wabnu amati abi aabbahay addoontiisii wiilkeedii wey welida waxaa lagu dhalay calaa firaashi abi aabbahay gogashiisa lagu dhalay ninka xaggee usoo maray wey faraa nabiyu nabiga alay slam muxuu arkay shabahan bayinan aad inuu ugu cadyahay ugu cad ugu egyahay shabahan ekaansho bayinan cad bicutbata cutba inuu eegyahay cutbigii lalahaa waxbuu islaantaa addoontaa buu ilmahaasi waa ka dhalay uule lahaa kiibuu ilmuhibu ogyahayba ekaanshihii laakiin laguma siinin ilmihii faqaala wuxuu nabigu yihi huwa laka adigaa iskale wiilkan yaa cabd bnu zamca cabd bnu zamcow alwaladu lilfiraash qaacidadaasaa la qadaya waxaan kale waa i ogyahay ima ekaya waa dood kale wey qaacide mudarida oon khilaaf lahayn oo isdaba maraynin ayuu nabiga alay slam wax ku xukumay firaashka addoontan waxay ahayd firaashu zamca zamcay firaash u ahayd oo gogool u ahayd oo islaantiisa addoontiisa u ahayd oo xalaala u ahayd marka waxay dhasho ayadaas umaa la raacinaya asagaan baa la raacin gobashaa la raacini gobasha yaa iska lahaa zamca zamca iska le marka wiilki amaa ekaanshihii xolow shubha timid hadday shubha timidna da maa yuriibuka waa ka lagu xukumayo waxtajibi iska xijaab minhu wiilkan inala xukumay ina zamco weeye la yidhi iska xijaabi waa sawdatu sawdaa ekaashahaasa meesha iyadana ku jirta laakiin ilmahan ninkii zaaniga ahaa ee xumaanta sameeyey inuu reerkeedii u khidmeeyo oo tirada ay ku buuxsadaan oo wax u taro garab u noqdo oo zinadiisi lagu abaalmariyo wax dhici kara maaha ee waxaa iska leh alwaladu lilfiraash baabu tawafuqi xidhitaan miman in la xidho tugshaa laga baqaayo macararatuhu fasaadkiisa qofka fasaadkiisa iyo inuu baxsado laga baqaayo in xabis la geliyo mutaham weeye inuu carara laga baqaayaa haddii tuhmadaasi walow hadhow beri ha noqoto hadhow beriba haka noqdo waxba yaa lagu helin intaa waa lasii hayn karaa xabis baa lasii dhigi arrintiisa baaritaan lagu samayni kadib baa waxaa la ogaanaya inaan waxbaba ninkan isagaa lagu lahayn iska raala wascaa laleen marka maxaa loo xidhay ninkan waa la dulmiya lama dhigi karo wailaa waxaa laga baqaya inuu cararo oo fakado haddii kafiil loo helo oo anaa keeni yihahdo dhib male marka atawahaqu miman tuksha macaratu ama nin qofkii ilmaha dhallinyarada caruurta iyo waxay faraqaho laga yaaba inuu cararaanoo waxbarashada ka cararaan ayaguna xoogo intii la qabtaa la dhihi karaa qur-aanka qasab ku xifdi waqayada ibnu cabaas baa wuxuu dabray xihay lugaa ka xihay cikramata cikramaha mawlihiisiya calaa tacalumi lqur'aani inuu qur-aanka kor ka qabto wasunani sunankana u qabto walfaraaida faraaishana u barto ayuu u dabray u xihay yarfada qiluhaa waa dhici karta waana fahma badnaa marka wuxuu yihi bal intuu meesha ku qabtay wuxuu yidhi haye ku dul akriyey ila xifdiyo guuri ninka qiimaha badan buu marka noqday xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana layd can saciid bn abi saciid annahu samica abaa hurayrata radi allahu canhu yaquul bacaa rasuulu llahi khaylan nabigaa farda diray qibala najdin xaggaa iyo najdi buu u diray waa gobolka hadda kamida ah sacuudiga kamida ah wey najdi riyaad iyo dhulka ay ku taalo fajaad waxay la imaatay nimankii yamaamo iyo la dhihi jiray iyo halkaa banu xaniifiya deganaa fajaad birajul nin bay la timid min bani xaniifa nin reer banu xaniifa oo meeshaasi eh, najdi joogay gaaraan yamaama ninkaasoo socotaa oo maka u socda oo cumraysays leh makana markaa gaala haysata asaguna gaal weeyaan cumruusa iskaga socdaa ayay qabteen fardihii nabiga calayh salaatu wasalaam ilaalaa ayaa dhab soo siiy yuqaalu lahu ninkaa waxaa la dhahaa humaamatu binu ufaal magaciisa sayidu ahlilyamaamati buu ahaa nimankaa reer yamaama sayidkoodii buu ahaa fa saxaabadii iyo nabiga calayh salaam way xidheen bisaariyatin tiir min sawaari masjidi masaajidka tiirashiisa kamida ah. <clears throat> masaajidka tiirashiisa tiir kamida ah lagu xidhay ninka isagaa intaas waay wuxuu hadda musanifka u keenay maxaa yeele waa nin madaxa waa nin lasoo qabtay waa nin baxsada haddii la sii daayo oo la dhaho haya xaggaanu taagno inu iska fakada laga yaaba farasiisa ku dhaco <clears throat> fakharaja ilayhi rasuulu llahi sala alla alay slam nabigaa u soo baxay isagoo xidhan oo misaal ku dhex xidhan faqaala wuxuu yidhi maa cindaka yaa humaama markuu salaadda usoo baxaaba uula hadlo war humaama maxaad haysaa xaalkaada ka warrawaase wax isbeddela ma lagugu hayaa qaala wuxuu yidhi cindii yaa muxamed agtayda waxaa le muxamedow khayrun khayr cindii khayr wuxuu raaciyey anu khayran baan hayaa xumaan ooma jeedo dhibna ma wado in taktul haddaad idihi taktul daadamin buu yidhi wain tancam tancam calaa shaakirin wain turiidu lmaala faqul maa turiid oo kamaa qaal wuxuu yidhi haddaad idishana qof haddee madax ahoo kuu geli kara in aara geli kara muxuu ahaa eh, maa dhihi jiray eh, qof haddii qof loo dilo maa la dhihi jiray ya ya aara miya bas ya aarsi aarsigaasaa sii aarsi geli kara waa dishi reer dhan baa madax u ahaa haddii aad iska kaydaysana nin shukri garan kara oo abaal garan kara oo berri ku abaalgudi baan ahay bu haddaad xoolodoon tahayna wax oola waan hayaaye waan isku furana sheega bu samuuse taagayin maalintii labaad buu ku celiyey sidii buu yidhi maalintii saddexaad yuu sidii ku celiyey kadib buu nabiga alay salaam wuxuu yidhi adliquu humaama iska sii daaya fadakara alxadiid faqaal adliquu humaama sii daaya buu nabiga alayh isalaatu wasalaam waa jilcay haddii intaasoo maalmood buu ku xidhnaa masaajidka oo saxaabada nabiga calayh salaam iyo tarbiyadooda iyo qur-aanka kariimka ah waa nin carabi oo garanaya qur-aanke u dhegaysanayey marka wax isbedela inuu ka dhacay baa rajo laga qabay waa sii daayey markaasuu intuu reerkiisi maadina beerihii timirta dhexgalay biyihii kudhex jira kusoo qabaystay wuxuu yihi ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamadan rasuulu llah waabaa shaahatayba markaa nin qiimo badan ayuu noqday oo kufaaru qurayshna isagoo muslima yuu cumrada ugu tegey maka ugu tegey kadibna waa u hanjabay inuu sahayda iyo cuntada iyo waxa ka imaanaya yamaama u ka jari doono halkaas arrintiisa gaadhay shaahidka hadda waxaa weeya ninkan waa la xidhay masaajidka lagu dhex xidhay way bannaan tahay qofkii laga baqaayo fasaadkiisa ama baxsadkiisa ama dhibaato looga baqaayo in la xidho baabu rabti waalxabsi in la xidho oo la xabiso fi lxaram xaramka gudihiisa in wax lagu xabisi karo oo hadduu xaramku yahay xaram aamin ah oo xurmadiisa laga hadlay macnaheedu ma dadka mujrimiintaah iska daaqaano iska dhaqaaqaano oo say rabaan ha yeelaan waa la xabis washaraa naaficun naafic binu cabdilxaaris wuxuu soo iibiyey daaran daar lisijni a liajli sijni daar buu soo gaday si dadka loogu xabiso wixii dembi gala bimakata maka ayuuna ka gaday iyuu ka gaday min safwan bin umayuna ka gaday waa meesha ay daliishadaan qolada leh maka almukarama dhulkeeda iyo guryaheedaba waa la gadan karaa oo waa la mulkin karaa kuwa waxay leeyihin lama mulkin karo sawaan ilcaakifu fihi walbaadi bay la shor istaageen marka tafsiirkaasna waa lagu qabsaday xagga amaha waxa laga hadlaayo <clears throat> marka arrintaasi marka inay bannaan tahay oo la gadan karo ijaaradana ay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya qaar ba waxay leeyihin la beec iyo ijaara midna ma bannaan oo waxay leeyihin beeca ma bannaan lakiin ijaarada bannaan laakiin sida xooga badan waxaa weye in la beecsan karo la ijaaran karo ayaa maarata xoog badan marka wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo naafic ibn cabdilxaarif waa waaligii cumar ee maka xilligii cumar buu maka madax ka ahaa daaran daar buu iibiyey lisidri bimakata min safwan bin umayu ka gaday shardi buu marka raaciya wuxuu yidhi daartan waan iibiyey ijtihaadkayaan ku gaday amiiru lmu'miniin inuu igu waafaqi doono in warow ma hayo wuxuu yidhi calaa in radiya hadduu raadi noqdo cumaru cumar falbaycu baycuhu baycan haddii cumar uu raalli ku noqdo beeca beeca cumar weeyaano waa sidaasoo waa dhammaystiri wain lam yarda cumaru hadduuna cumar raadli noqoninoo yidhi yaa kuu dirsadayoo igu diidana falisafwaan waxaa u sugnaaday ninkan guriga iska leh arbacumiyata diinaar afar boqoloo diinaar baan siinaya marka afarta boqol oo diinaar xagee ka timid curbuun wey carbuun baa la waa carbuun oo daarta ayada qof kale hayga siinin gacantayda ku jiraysaa afartan boqol sii hayso cumar haddii ugu waafaqana inta dhamaystiran may hadhay baan kaasii afar kun bay ahayd lacagta lagu heshiiyey waa kuu dhammaystiri haddii uu cumar ugu waafaqi waayana afar boqoloo dirham intaan kaa xabisay een kaa xanibay iyo zabuuntii iyo dadkii wax kaa galan lahaa ee kastamkaha ah, een kaa xanibay waa galantahay nin bay u taallaa inta aad lahayd ee kaa leexday bedelkeedii baan afar boqoloo diinar ku siinayaa buy marka waa carbuun waa bannaantahy amaa xadiidka nahaa rasuulu llahi sal l slam bayca alcarbuun waa daciif inaad qofka aad wax usii hormarsad waxaad ka yaaban tahay in lagaa qaato oad rabto inaad wax usii dhiibato qofka kuu sii hayo hadhow haddii wixii aad ka galatana inta kale u dhamaystiri haddii kale waxa le wixii yaraa iska hayso baycina waa ka noqday taa yara wax dhibaataa ma laha wa sajara ibnu zubayr cabdullaahi binu zubayr wuxuu sajniyey bimakata wuxuu eh, xabisay bimakata makuu ku xabisay sijnibu isaguna lahaayo la sijnu caarim nin baa lagu xidhay caarim la yihahdo ku dhintay markii dambena marka nin la yihahdo xasan binu maxamed alxanafiya ayuu intuu ku xiray oo cararay oo yaman imala u cararay buu nin ka gabyay wuxuu yidhi tukhbiru man laaqayta anaka caabidun bal ilcaabidu lmadluumu fii sijni caarimin a cabdillahi binu zubeerow ninkii ku qaabila waxaad u sheegtay inaad caabid tahay oo cibaado badan tahay caabid waa midka la dulmiyey ee sijna caarim lagu xabisay kaasaa maarata caabid oo kaa cibaado badan bu marka zubayr radi allahu canhu sana waa lahaa marka inay bannaan tahay buu musanifkan afartan cumar iyo zubayr uu soo qaadanaya ibnu zubayr cabdullahi xadaanaa cabdullahi binu yuusuf atanisi xadaana ley qaal xadaanii saciid bin abi saciidin almaqburiy samica wuxuu maqlay abaa hurayrata radi allahu canhu qaala yidhi bacaa nabiyu sala allahu aleyh wasalam khaylan nabigu farduu diray qibala najdi xagga iyo najdi buu u diray ilaala ah oo wixii haad ay ka helaan inay la kacaan oo qabsadaan wixii kalena ay soo ogaadaan loogu talagalay dagaal weyn looma dirin fa jaaءat waxay la timid birajuli min min bani xaniifata nin culus bay keeneen oo reer dhan madax u ah yuqaalu lahu umaama binu uhaa la yidhaahdo farabauu waxay ku xidheen bisaariyatin tiir min sawaari masjidi masaajidka nabiga tiirishiisa kamida marka waa meesha lagu xidhay maxay tahay waa xaram ila masjidka nabiga waa xaram xaram lmadiina weeyaan sida xaramu maka loogu xidhi karo xabis loogu samayn karo yaa xaramulmadiina loogu xidhi karaa saasuu marka musanifka u keenay labadaba isku mid ay yihiin baabu fi mulaazama wuxuu ku saabsan yahay mulaazamadii mulaasamadu waxa weeyaan qofka daynta leh oo qofkii daynta u ku dhagan wey dhabsiya oo yidhahdo halkaa ma dhaafaysid waxayga ii dhig in baan ku raadiyey merisay maanta kuma sii daynayo taasaa mulaasamo la yidhaahdaa xadaana yaxya bnu bukayr qaal xadaana leyt can jacfar bnu rabiica wa qaala wuxuu yidhi xadaanii leyt qaal xadaanii jacfar bnu rabicata can cabdilaahi bni hurmus can cabdilaahi bni kacb bni malik alansaari can kacb bni malikin radi allahu canhu anahu kaana lahu cala cabdilahi bni abi xadrat alaslamiy kacb bnu maalik baa wuxuu ku lahaa cabdulaahi bn abi xadrat ibn abi xadrat kaa soo marayna cabdulaahi weeyaane daynun dayn buu ku lahaa ah, kaana lahu daynun dayn baa u sugnaatay calaa cabdilaahina uu ku lahaa falaqiyahu falazimah markaasuu maalin un meel kula kulmay markaasuu falazimahu ku dhegay fatakalamaa waa ishadla hadleen kana waa calacalaya kana waa ku dhegan yahay xata irtafacad aswaatuhumaa <clears throat> ilaa sawdkooda kor u kacay hadda mar rabaan soo maraynay wuxuu loo deliishanayo kalaamu lkhusuumi bacdhum fii bacdin <clears throat> marka <clears throat> hadalkay isdhaheen muxuu ahaa riwaayo kalaa soo arorto fatalaaxayaa fatalaaxayaa way murmeen oo afka wax iska dheheen xataa nabiga calayh isalaatu wasalaam leylatulqadarkii asagoo rabo inuu sheego oo loo sheegay dhawaaqoodaa iyo murankoodaasa looga kor yeelay ibnu daxiyo nin la yihahda hadalkaa keenay xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay wax daliil ahoo cad ooma hayno lakin ninkaasa laga maqlay wallahu aclam inay qisada saas kugu xihantah inuu nabiga alay slam inuu sheegan rabay kadibna la halmaansiiyo way sugan tahay fi saxiixayn laakiin inay qisadaas iyo nimankaasi cabdullahi bin xadradkan qaar saxaabadee ka ah murmayna waa soo arortay laakiin in labada nin iyo murankooda iyo masaladaasi saas kuu xidhan tahay ayaa yaxoogow laisku hayaa ayb falazimahu fatakalama xata irtafacad aswaatuhuma famara bihima nabiyu nabiga calayh salaatu wasalaam waa soo maray waa soo sheeg ku jiray waa soo baxay iridkii usoo istaagay faqaala yaa kacab wa biyadii intuu gacanta ishaaray buu kacab ou yidhi kaanuu yaquulu wuxuu leeyahay ishaarada annisfa saasaa laga fahmay nis ka dhig gacanta u ishaaray ishaarada mafhuumadaa waxbaa laga qaataa xata irtafacad aswaatu marka cafwan faakhada binisfa maa calayhi wixii uu ku lahaa niskii buu ka qaaday wa taraka nisfa nisna waa oga tegey fara ka qaaday marka intaasoo xugun baa dee xadiidka laga qaatay meelo badan baan kusoo maray mulaasamada inay banaantahay oo xaqaada aad qofkar ku sheegan karto aad ku dhegi karto oo ficilkii way hadda munaasabada waa ficilkii ficilkaa inuu bannaan yahay waa laga qaatay qowlkii oo ina lisaaxibi اlxaqi maqaalan oo hadalkii era waa laga qaatay waxaa kaloo laga qaatay wixii hadaloo dhexdooda isdheheen inaan waxba laga soo qaadayninoo kalaaman khusuu bacd bacd waa laga qaadanaya qiiba iyo xanaan lagu xumbaaraynin shafaacada labada qof hayshaysata waa laga qaatay qofka hadduu waxba uuna wada heli karin aad ka dhinto iyadana waa laga qaadan kii laga dhimay inuu soo degdego wixii yaraa kusoo horay iska keena waa laga fahmay saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ixtiraamka ay nabigu u hayeen baa laga fahmaya gaar ahaan saxaabigan jaliilka ee kacab binu maaliga radia allahu canhu wa raxmadda nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisa siduu xaalkooda ugu dhex jiraye u kala maarayn jiray baa laga fahmaya iyo sulxigiisa wa khayr baabu taqaadi in qado iyo dayn laisweydiiyo qofka xoolihiisa uu qofka kala weydiisto taqaadi la dhahaa dalabu qadaai dayni wey daynta in la gudo oo la dalbo war xoolahayga sidaa tiraahdo xadathana isxaaq qaala xadathana wahab binu jariir ibn xaazim akhbarana shacba ibnu xajaajin can acma sulaymaan can abi duxa wasma muslim ibnu subayx abu duxa muslim ibnu subayx mashhuurun bikunyatihi kunyadaa abu duxa mashhuur ku yahay can masruuqin asagana mashhuurun bilaqabihi masruuq ibnu ajdac asagoo yarbaa la xaday can khabaabin khabaab ibnu aratin radia allahu canhu min asaabiqiina alawaliin ayuu ahaa radia allahu canhu dadka hor islaamka u horreeyey aada lagu cadaabay qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa qaynan nin waxaan aan jiray xadaad ah oo biraha tuma oo tumaalaan ahaa filjaahiliyati waa camal aan ceeb lahayn in buraha la tumo oo laga shaqaysto xirfo wanaagsan waan soo marray kitaabulbuyuuc xirafka ayay ka mid tahay kuntu qaynan filjaahiliyati baan ahaa oon shaqadaasaan samaysan jiray waa wada deen islaamku intuu yimidna oo muslim uu noqdayna weli waa sii wada wa kaana lii cala alcaas ibni waa'il daraahim daraahim baan ku lahaa xoolaan ku lahaa oo seef iyo waxbuu u sameeyey markaa xoolahii siib yiri fa ataytuhu markaasaan u imaaday ataqaadaa intaa wey intuu musanifku hadda baabaystay ataqaadaa inaad qofkan xoolihii aad kaa qaaday ka warsugto un iyo inaad tirahdo war waxaygaysii labadaba waa ku banaanta haddaad tirahdo war waxaygaysii waa ku banaantahay ceeb maaha iyo hungurweynan iyo cay lagugu caahayo waad dhihi kartaa war xoolihii dayntaan iyo waa igala dahday ama muddadii waa la gaaray waxaygaysii waxba dhib ma laha ninka macnaha shahaamadiisii iyo khiyaarnimadiisa ma dhaawacayso faataytuhu ataqaadaa faqaala wuxuu yihi caas ibnu waa'il ishmi gaal aad u xun buu ahaa dhib badan laa aqdiika kuuma gudaayo dayntaada ku siin maayo xataa takfura bimuxamadin ilaa aad nabi maxamed kaga kufriso nin caqiidadii iyo iimaankii qalbiga uu ka galay bashaashat alqulub iimaankii uu ka galay geeri ka xiga ayuu saa ku leeyahay faqultu waxaan idhi laa inaana gaaloobaynin wallahi baan ku dhaartae laa akfuru gaaloobi maayo bimuxamadin sala allahu calayh waaalih wasalam inaanan ku gaaloobaynin xataa yumiitaka allah isagii buulgalayba xataa yumiitaka allah ilaa ilahay adii kaa dilo uma yabcadaka uu kaa soo saaro kibirka waa dhammaanaysaa tadimata lagu soo saari doonaa bictaha jirta iyo soo saarid baa jirta qaala wuxuu yidhi fadacnii iga tag marka xataa amuuta ilaa ka dhinto saad sheegayso uma ubacda la isoo saaro fa uutaa waxaa la isiin doonaa maalin xoolo wa waladan caruur kibirkiisa fiiri uma aqdiika markaasaan kusiin doonaa xoolahan oo ka badan baa laysiin doonaa abaalgud laysiin doonaa markaasaan waxaadi ku tuuri waxaa soo degtay afara'ayta aladii kafara biaayaatina bal gaalkan fiiri aayaadkaan intuu ku kufriyey wa qaala hadana lalautayana maalan wawaladan aalaca alqayba mid takhada cinda araxmaani cahda malik kala midna ma jirto labadaba waxuu garanayaana male u ogyahay cahdi iyo heshiis iyo ballana ilahay kama dhexe isaga ilahay cadaawad baa ka dhexaysa gaal wey haye maxaan samayna haddana jidnaa wallahu aclam bilahi tawfiq wsala allah wasalam cala nabiyina maxamed